assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii soddonaad ee kitaabka dad aanu la seexanin meel cidlaahu seexdo marka xadiidkana wuxuu leeyahay nebigu sal ly slm wuxuu reebay ee kelinimaduu reebay inuu qofku keligii meel baryo ayuu reebay waxaana wariyey axmed ayaa wariyey oo can ibni cumar radi allahu canhuma ka wariyo waana saxiix xadiidkagada naftiisu wa can camr bni shucaybi can abihi can jadihi radi allahu canhu qala qala rasul lah sal ly slam ashayطaanu alraakibu shayطaan wاlraakibaani shayطaanaan wاhalaaثatu rak qofka keligii safraayaayu socdaalayaayu waa waa shayطaan labaduna waa laba shayطaan saddexdiina waa jamaaca marka ugu yaraan dadku marka ay safraayaan wayna ugu yaraan saddex isku raacaan afartaana ugu fiican rawahu abu daawuud wtirmidiy wالnasaa-iyu biasaniida صaxiixa qaala tirmidiyu xadiidun xasan waana sida uu sheegay weeyaan oo xadiidku waxaa weeyaan waa xasan xadiid <clears throat> وعn أbي سعيidi وأbي هريرة رضي الله عنهما qال qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم إذا خرجa ثلاثة في سفر falyuأmiruu أxadهم kolkay saddex u baxaan safar u baxaan midkood ha ka amiir dhigteen oo midkood ha doorteen yayna fawdo noqonin oo war halkan mar halkana marsan iyo wax sidaasa laysku qaqabsanaye nin guddoomiye ah oo laga dambeeyo oo muxuahay amarkiisa loo hogaansamo ha iska doorteen sakir khilaafaadkaasi waxaas iyo u bo-o si uu u nidaamiyo muxua camalka ay qabanayaan iyo waktigay baxayaan iyo waktigay degayaan iyo waxyaalo sidaas haydood iyo waxyaalo sidaas oo kale ah si ugu nidaamiyo qof iyaga iska mid ah ha doorteen xadiidun xasanun rawahu abu daawuuda biisnaadin xasan xadiidkanuna صaxiix weeyaan صaxaxahu الsheikh اlalbani fi saxiix اjaamiع الصغيir وعn iبn cabaasin radي allahu canهuma can الnabiy sal ly slm qaal khayru الصaxaabati arbaca saxaabada yani waxaa laga asxaabta iyo rufaqada laga wadaa rufaqada dadka meel isu raacaya israfiiqsanaya waxaa ugu fiican afar afar waxay ka badanna dee waa cuslaanayaanoo si u heshiiyaano isugu duubnaadaan isugu nidaamsanaadaan ayaa dhib noqonaysa afar wixii ka yarina waa yar yihiinoo marka iyaguna siday halista iyo waxyaalaha isaga ilaaliyaan baa dhiba wa khayru saraayaa arbacu a guutooyinkana waxaa ugu fiican afar boqol wa khayru juyuushi arbacatu aalaaf jeeshashkana waxaa ugu fiican afar afar kun walan yuqlab اtnaa cashara alfan min can qila loogama adkaado laba-iyo toban kunna yaraan laba-iyo toban kun oo jeysh ah eh, haddii la jebiyo laga adkaado yaraan loogama adkaanayo laakiin in si kale looga adkaado waa suurooda hubxumo iyo ogaan xumo iyo nidaan darro iyo tababar xumo wax sidaasah inay haysata mooyaane ma yara col yar ma aho oo haddii laga adkaado yaraan loogama adkaanin rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkuna waa صaxiix صaxaxahu الsheikh اlalbaniy xafidahu اllahu taعala baabu aadaabi الsayr wالnuzuuli wاlmabiiti wالnowmi fi الsafar socodka iyo degidda iyo baryada meel habeenkii la baryaayo iyo hurdada safarka intaasuba aadaabta ay leeyihiin iyo waistixbaabu sura guurid habeen guurid in habeenkii la guureeyo sunnaynteeda wاrifqi bidawaab dhimrinta loo dhimriyo gaadiidka wa muraacaati maslaxatiha danaheeda oo la ilaaliyo wa amri man qasara fii xaqiha bilqiyaami bixaqiha amarka la amraayo qofkii ku gaboodfalo oo xaqeedii dayaca xoolahaas gaadiidka ah inuu dhaqaaliyo oo hagaajiyo oo lagu canaananayo oo lagu baraarujinayo wa jawaazi alirdaafi cala daabba fangelin laba qof yani inay isla koraan hal neef inay isla koraan inay bannaan tahay idaa kaanat tutiiqu dalika hadday sidex karayso oo tabar leedahay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slm idaa saafartum fi lkhisb markaad safartaan barwaaqada waqti barwaaqa ah faactuu libila xadaha min alard geela ka siiya nasiibkiisa ka siiya dhulka yani kusii daaya daaqa daaqa ka xirmaananina weliba waxaa lagu fasiray inta hogaanka usii daysaan jidka dhinaciisa hadba ha ka ku daayo waidaa saafartum fi ljadbi abaarta markaad safartaanna fa asricuu calayha sayra ku dhaqsado horey ugu jid mara intayna idinka dhiban wa baadiruu bihaa niqyaha niqya yacni dhuuxeeda weeye intay dhuux leedahay eh weli ay xoog lafteeda ay leedahay ku muxuu ahay ku dhaqsada oo jidka hore ugu gooya waidaa carastum markaad habeen degtaanna faاjtanibu طariiqa jidka ka fogaada jidkaa dhex degina fa inahaa طuruqu dawaab dhul socodka ee jidadkoodii weeyaan wa ma'wa alhawaami billeyl xasharaadka meela ay ku hooyanayeen habeenkii weeyaan rawaahu muslim marka waxaa weeya waa bahallada maalintii habeenkii jidka soo mara oo wax qaraab iyo wax raaraasanaya ile maalintii dadkii ay ka cabsanayaanoo godadkood iyobay gelayaan iyo xidharkay gelayaan bahallaha kada ee dhow socodkaano masaska iyona habeenkii waa ha isdaadiyaan oy ku qabowsadaan ku laydhsadaan jidka inay usoo baxaan oo godadka uga soo baxaan marka inay intaad ku joogsataan ay idin qaniinaan waxaasaa suurowdee jidka ka fogaada marka habeen degaysaan macnaa acطu acطu libila xadahaa min alard geela nasiibkeeda ka siiya iyo qeybteeda ka siiya dhulkada macnaheedu waxaa weeyaan yarfuquu biha fi sayri u dhimriya u tartiibiya socodka litarcaa fii xaali sayriha marka ay socoto ha daaqdo hadba ha goosatee muxuu ahaay ha kaga oradsiinina oo ha dhaafinina wa qowluhu niqyaa wa bikasri nnuuni wa iskaani lqaaf wa bilyaai i min tact wa huwa niqigaasuna almukhu waa dhuuxa wa macnaahu asricuu bihaa ku dhaqsada oo hore ugu jidmaa xataa tasilu lmaqsid ilaa meeshii aada uga jeedeen aada gaadhaan qabla an yadhaba mukhuha intaanu dhuuxeedu dhammaanin min danki sayri muxuu ahayd ha socodka caateynta uu caateeyo oo kale wtacriis nuzuulu fi lleyl idaa carasum buu lehay marka tacriiskaas carasum laga keenayna degidda habeenkiya baa laga wada wacan abi qataadata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sala lla alay slam idaa kaana fii safarin wuxuu ahaan jiray markuu safar ku jiro facarasa bileylin habeen uu dego iqdajaca calaa yamiinihi midigtiisuu u jiibsan jiray wa carasa qubayla subx haddii uu dego waqti yar ka horow salaada subaxna nasaba diraacahu suxulkiisuu kor u taagi jiray suxulka intuu jiqilka intuu dhulka saa u saaro oo gacanta barkay uu kor ugu taagi jiray si ayna hurdada ula tegin oo salaada ayna uga tegin wawadaca wadaca ra'sahu calaa kafihi madaxiisana kafkiisa ayuu saari jiray marka gacanta ma gooni jirin xadiidkii xudayfa hadda kahor waxaan kusoo marray in caadadiisu ay korkuu seexanayo dhinac midigta intuu u seexdo gacantiisa inuu barkado marka barkadshadaa kolkaa barkanayay gacanta waa jiifinayay midkan kadasa marka gacanta kor buu taagayay si ayna marka eh, hurdadu ayna ula tegin oo hurdada aanu mustaqriq ugu noqonin rawahu muslim qaala alculamaa inamaa nasaba diraacahu lianlaa yastaqriqa fi nowm wuxuu suxulkiisa u taagi jiray inaanu hurdada aanay la tegin oo hurdada aanu ku dheeraanin fatakun ka salaatu subx min waqtiha aw can awali waqtihaa oo kolkaas inay salaada subax ka tagto ama waqtigeedii fadiilada ahaa uu tago ee awal waqtiga ahaa dadaal uu dadaalayo salaada usa u yeeli jiray waa kaan hadda ka horna aan ogaanay inuu waardiyana u samayn jiray sida uu u galay bilaal iyo qof uu ilaaliyo salada subaxna waa cayini jiray isaga naftiisu marka waa ixtiyaad buu samaynayay oo waa muxuu ahay waa feejuganaan jiray oo markaasu si uu munaasib uga inuu hurdadu inay la tegin yuu u seexan jiray wacan anasi radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam calaykum biduljati faina alarda tudwaa billeyl ogaada guuraha iyo habeen socodka ogaada liannao dhulka waa lasoo duubaayo waa lasoo koobaa habeenkii rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan waduljatu sayru fi lleyl socodka habeenka socdaa la yidhaha marka xadiidkan kadana wuxuu leeyahay ninkan kado imaamu imaamu الnawowi raximah اllah wuxuu leeyahay xadiidku waa xasan lakin xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix jaamiع الصغيr wa silsilaة alaxaadiiث الصaxiixa وعn abi ثaclبة الkhushaniي wasmhu jurhuma bn nashir radي allahu canhu qaal kaana الnaasu dadku waxay ahaan jireen waa aadaabta kolka la degayo aadaabta la samaynayo in la kala baaha iyo in la isku duubnaado waxay ahaan jireen dadku idaa nazaluu manzilan markay meel soo degaan tafaraquu waxay ku kala baahi jireen fi shicaabi waalawdiya gollooyinka iyo togaga ayay ku kala yaaci ku kala baahi jireenoo kala firdi jireenoo hal meel dega laba meel degta in yaroo meel isla degta saasay ahaan jireen faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi ina tafaruqakum fi hadihi الshicaabi wاlawdiyati inama dalikum min الshayطaan kala baahidan iyo kala firirkiinan kada gollooyinkan iyo togagan aad ku kala aad ku kala baahaysaan waa xag shayطaan buu ka yimid shuql shayطaan weeyaan shayطaan baa arrintaa idin qurqurxiyey falam yanziluu bacda dalika manzilan hadalkaa intii ka dambaysa say u fulinayeen rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam tusaalooyinkiisa iyo dardaaranida iyo awaamirtiisa ma ayna degin maalintaa intay ka dambaysa manzilan meel ma ayna degin ila ndama bacduhum ilaa bacd ilaa qaarkood qaar kale waa ku soo ururi jira oo isku meel bay wada degi jireen ilaa uu qof iska yidhaha haddii go-saa loo korfriidiyo waaba gaari lahaa rawahu abu daawuuda biisnaadin xasan waana saxiix weeyaan xadiidku waxaa kaloo wariyey axmed baa isaguna wariyey iyo xaakim iyo النسائي وابن حبان وصححه الشيخ الوادعي وناصر الألباني في صحيح الجامع الصغير ومشكاة المصابيح وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية سهل بن الحنظلية لو يقانه رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال mara rasuulu llahi sala allau alay wasalam rasuulka alla wuxuu soo maray bibaciirin awr buu soo maray qad laxiqa dahruhu badna uu gaadhay xalooshiisa ay gaadhay dhabarkiisa dhabarka ay ku dhegtay boggiisii si u booglaalin iyo u gaajaysan yahay daraaddeed fa qaala markaasuu yidhi itaquu llaha fii haadihi albahaa'imi almucjama alla kaga baqa majaahidiinta intada aan hadlaynin alla kaga baqo oo farkabuhaa saalixa farac oo gaadiidsada iyadoo fiican oo tabar leh wakuluuhaa saalixa cuna oo qashana iyadoo fiican oo tabar leh ee cadaabina oo naftaha ka goynina oo gaajo iyo oon iyo shaqadood ka badisaaniya ha ku dilina rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix wey saxaxahu fi saxiix jaamic sagiir marka nebigu sala alla alay slam markuu arkay neefkaa xoolaha sidaa loo galay yuu sidaas marka u waaniyo u wacdiyo marka waxaa weeye qofkii arka dameer ama muxuu ahay awr ama neef ari neef xoolo ah oo dadkii lahaa ay silciyeen waa inuu wacdiyo uu yidhaaho waxan kadu naf bay leeyihiin idinkoo kala weeyaan alla idinku cadaabayee muxuu ahay waa tibisad alla saa u cadaabay waxyaalaha intuu u sheegay inuu yidhaaho u naxariista xoolaha ah idinkan allah idiin naxariiste oo ku intifaaca oo iyadana dheefiya oo cuntadeedii iyo biyaheedii iyo waxeediiyo u diyaariya وعn أbي جعفر cabdاللahi بن جعفر رضي الله عنهma cبداللahi بن جعفر بن أbي طالب رضي الله عنهma qاal أrdفnيi رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم ذات yوم خلفه rasuulka all صلى اه علي sلم baa maalin isoo fangeliyey uu safar ka soo noqday oo madiine uu soo gelayey oo laga hortegay si caadadu ahaan jirtay waa laga hortegi jiray nebiga sal اه عlay slam gaar ahaan carruurta qaraabadiisa reer cabdilmuطalib yaa laga horgeyn jiray lagu soo dhowan jiray markaas kolkii kol ay sidaas marka uga hortageen usoo qaabileen ayuu soo qaaday cabdullahi bnu jacfar radi allahu canhuma wa asara ilaya xadiidan wuxuu hoos iigu sheegay xadiid oo oh, laa uxadidu bihi axada min annaas qof dadka ka mida aanan u sheegaynin sidii anasna aan ku soo maray nebigu sala allahu alay wasalam nebiga sirtiisii inuu ilaalinayay oo ah. sirtaa uu u sheegay nebigu salى allahu alayh wali waslm cabdullahi bnu jacfar lama oga nooca ay tahay cabdullahi bnu jacfarna marka waa qarin jiray ilaa uu ka dhintay oo qofna maanu u sheegi jirin taasoo kalena waxaynu soo marray anas ibni malik radi allahu canhu isagana sir sidaas oo kale ah nebigu sal ly slam uu u sheegay oo meel u dirsaday ahayd inaanu qofna aanu u sheegin ilaa xataa kolkuu dhintay rasuulku sal ly slam toona aan u sheegin tii faatimase iyada waxaan ku soo maray uu nebigu sal slam sir ugu sheegay geeridiisa kolkuu geeriyooday inay sheegtay kolleyba marka waa jiri jirta waxyaala sidaasoo kale oo dadka qaarkood nebigu sal ly slam hoos ugu sheego kuwaasu same ayna ahayn kollaba waxyaala tashriic ahoo axkaam ahoo wax xaraam iyo wax waajib iyo kuwayaalkaas ma ayna ahaan jirin waxaan laga yaaba inay yihiin waxyaalo dhacdooyin oo dhici doona nebiga sal sl gadaashiisa dhici doona sidii xudayfa radiallahu canhu arrimahaas uu macruuf ugu ahay masaaxibu sir rasuulilah sal alla alay slam ee wax alla wixii dhici doona umbadda ka dhex dhici doona oo dhan u sheegay ama wax isaga qofka kale u khaasa ah inuu yahay kollayba marka yani wax ma aanu ahayn cilmi ahoo oo tashriic ku saabsan ma aan ahayn leanna nebiga sala allahu alay wasalam wixii noocaas oo kale ahee wax sharcigaa ah ummadda oo dhan waa wada gaadhsiin jiray dad gaara ma gaar ugu sheegi jirin <clears throat> marka waxyaalaha ay ku andacoodaan shiicada oo ay yidhaahaan diinta waxay leedahay waxyaalaha asraar ahoo dadka intooda kale aynay aqoonin ee muxua aimatu ali beyti rasuulillahi sal ly slam ay keligood u yaqaanaan oo nebigu sal slm gaar ugu sheegay oo wuxuu ummadda kale ka qariyay oo iyaga u sheegay taasu waxa weeyaan kadibun wacura been weeyaan oo eh, aimatu ahli beyt imaamkii ugu weynaa ugu ra-aysanaa cali bn abi aalib radi allahu canhu yaa ku beeniyay xadiidkii abi juxayfa kolkuu ku yihi abu juxayfa wax ummadda kale ka qariyay miyuu nebigu sala lla alay slam idiin sheegay waa kii cali dhihi ku dhaaran jiray dhihi jiray maya wa kana axaba ma statara bihi rasuulu llahi sala alla alay waslam wuxuu ugu jeclaa wuxuu ku gabbado gabaad uu ka dhigto kolkuu kor tagaayo lixaajatihi kortegiisa hadafun aw xaa-ishu naqlin hadaf ama saf oo oo muxuu ahaay timir ah taas ugu jeclaa hadaf marka wixii yool ah baa la taagan ee dhulka ka taagan marka dhagax iyo sakre iyo taag iyo waxyaala sidaasa ayuu ugu jeclaa inuu ku garbado ama geeda ishayo oo timira gadaashooda uu maro saas ugu jeclaa yacni xaa'ida naqlin xaa-ishka kaas ka wada xaa'id buu ka wada rawaahu muslim haakadaa mukhtasaran isagoo saa u gaaban buu wariyey marka ama xaa'idka waxaaba laga wadaa derbiga naftiisa er, timirta ku wareejisna waa kan soo marray hadda ka hor rasuulku sala allau aleyh wali wasalam inuu geli jiray masaakiinta dehirkale qaarkood inuu kortag u tegi jiray wa zaada fiihi albarqaniy biisnaadi muslimin bacda qowlihi xaishu naqlin fadakala xaishan markaa intaasu sii waday fadakala xaishan xaa'itan deyr buu galay maalin lirajulin min alansaar nin ansaareed uu leeyahay faidaa fiihi jamalun awr ku jira beertaas ayuu arkay falamaa ra'aa rasuula allahi sal ly slm markuu rasuulka alla arkay buu jarjara uu qarqarqarleeyey wadarafad caynaahu labadiisa indhoodna waa ilmeeyeen faataahu nabiyu sala اllau alay slam nebiga u yimid famasaxa saraatahu ay sanaamahu wuxuu masaxo gacanta u mariyey kuruskiisa wadifraahu iyo tawaabdiisa meesha dhegta ka dambaysa ee dhidide ee wax khadka u awrta ka soo daadato taasaa zifraa la yidhaah waana mufrad faqaala markaasuu hi man rabu hada aljamal liman hada aljamal waa ka muxuu ahay maaliga awrkan kada awrkan kada yaale fajaءa fatan min alansaar nin dhalinyaro ansaareed baa yimid faqaala hada lii yaa rasuula allah aniga ale kan kada faqaala markaasuu yihi afalaa tattaqi اllaah miyaadan alle kaga baqanin fi hadihi albahiima allatii mallakaka allahu iyaaha neefkan xoolahii alle ku milkisiiye ku siiyey ee kuu cabiidiyey miyaadan alle kaga baqaynin fainahu yashkuu ilaya wuxuu iga dacwoonayaa annaka tujiicuhu inaad gaajayso oo watud'ibuhu aada shaqada ku daa'imiso ku badise taasuu iga dacwoonayaa marka reen iyo qorqorqorqor iyonba ay dadku waa maqlayeen laakiin dadkii la joogay ma ayna maqlaynin wax oo kale iyo wuxuu kula hadlaayo maca daalika lama dhihi karo arrintaas nabigu sal alla alay slam awrku qumaati ma aan ula hadline wuxuuna xaalkiisiibuu ka fahmay taa lama dhihi karo ee waa inuu hadlay oo xaqiiqo ahaan uu hadlay weeyaan leanno rasuulku sala allahu alayh wasalam dadka la joogaa waxayna eh, ayna maqli karin buu maqlayey waxa ayna arkaynin buu arkaayay waxaan iyaga loo sheegayn baa loo sheegayay eh, isagoo dadkii dhex fadhiyabaa malag kusoo degay malagiina dadkii ma arkayaan marka taasoo kale marka lama dhihi karo majaaz weeyo waxyaala sidaas lama dhihi karo leanno sidiisaba majaazku marka ay calaaqadiisu caqliga ay noqonayso oo la dhahayo mustaxiil weeye inuu arrinkaas oo kale uu xaqiiqadiisii loola jeedo shardi waxaa u ah qofkan mutakalimka ah iyo adigu inaad isku heer tihiin inaad idiguiyo isku heer tihiin haddiise aydaan isku heer ahayn oo isagu kaa heer sarreeyo caqligaaga qaasirka ah kuma qiyaasi karaysid kiisa kiisa kula mid ahaa waad dhihi kartaa hadalkaasu ninkaasu mujaaz ula jeedaa mathalan nin shaaciraba wuxuu leeyahay amru la dhihi jiray waxaan ujeedaa la dhihi jiray idmuha cantara cantarat ibnu shadaad alcabsi oo nin geesiyo dagaalyahana ahaa baa dagaal u galay isagoo ka sheekeynaya faraskiisii iyo wuxuu leeyahay waa ii dacwooday oo wuxuu igaga dacwooday muxuu ahaa warmihii iyo eh, salaadihii iyo ku dhacayay buu iga dacwooday oo eh, saasuu leeyahay washakaa ilaya bicabratin wataxamxumi marka kolkaasna hadal uu hadlay ma ahee waxa weeyaan eh, waxaa la dhahayaa kolkaas faraskaasu ma aanu hadline ninkaasu faraska xaaladiisii unbuu ka dareemay inuu muxuu ahaye arrintaas faraskaas uu ku dhibaatooday oo uu rabo in laga daayo nin kaleo la dhihi jiray annabr bnu towlab isaguna hashiisi isagoo eh, isagoo waxay carabta ku fahmi jirto safarbarnid iyo socdaalkii ay ku faanayaan iyo wuxuu sheegay hashiisu inay ka dacwooto ay tidhi had iyo goor madushoonba igaga taagan iyo habeen iyo maalinba ma socdun baan ku jirayna miyaanan marna nasanaynin ha ba wuxuu leeyahay idaa maa qumtu arxaluhaa bilaylin تأwه أhة الرaجل الحaزينi تquل إdا darأت لhا وdيني أhذا dينه أبدا وdيني أكل الdهر xl وارتixاaل أmا يبقي عalya وlaa yqيني hشhi baa saa tiri buu leeyahay marka kaasoo kale waxaan dhahayna qof bني aadam inoo kalaa weeyaane hشhi ma ayna hadline xaalad un buu ka hadlayo kaasoo kale marka maqaal الxaal laakiin alle iyo rasuulkiisa marka ay yihiin qofka qofka hadlayaayo markuu alle yahay ama rasuulkiisa uu yahay ma dhihi karayno shaygaas uu alle ka hadlayo ama rasuulku ka hadlayo sidaas kama suuroobi karayo sida majaazka uga jeeda iyo ma dhihi karayno kolka uu leeyahay nebigu sal l slam dhagaxbaa isalaamay iyo kankada uu leeyahay awrkankada waa ii dacwooday iyo waa eh, arrin xaqiiqiha ah, awrku xaqiiq u hadlay dhagu xaqiiquu nebigu u salaamay waa haluma jara rawaahu abu daawuuda ka riwaayati اlbarqaniy wa qowluhu difraahu huwa bikasri daali اlmucjamati waiskaani min ilfaa wa huwa lafdu mufrad mu'anas qala ahlu اluga adifra almawdic aladi yacriqu min albaciiri khalfa aludun waa meesha neefka geela ka dhidida ee dhegta gadaasheeda ah wa qowluhu tudcibuhu ay tutcibuhu inaad daaliso oo dhigto وعn أنس رضي الله عنه qال كنا إذا نزلنا منزلا laa نusبxu xatىa naxulla الرixاal waxaan ahaan jiray markii aan meel degno ma anaan sunaysan jirin ilaan horta rarka ka dhigno awrta markaan awrta rarka ka dhigno kolkaasaan sunaysan jiray awrtii taagtaagan oo u taagtaagan maana sunaysan jirin rawahu abu dawuuda biisnaadin calىa sharطi muslim waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weya saxaxahu asheikh اlalbani fi saxiix abi dawuud qowluhu laa nusabixu ay laa nusalli naafila sunnaha maanaan tukan jirin weeyaan subxa lagu magacaaba sunnada macnaahu ana maca xirsina calى الصalaaة laa nuqadimuha calى xaطi الrixaali wa iraaxati الdawaab annagu oo salaada jeclayn oo salaada aada iyo aad ay noogu qiimo weynayd oo aan u daryeeli jiray baanaan maca daalika aanaan iyada ka horraysiin jirin inaan gaadiidka rarka ka dhigno oan u raaxino u nasinno ee gaadiidka nasintiisa yaan salaada ka horraysiin jiray baabu icaanati rafiiq caawinta qofku uu caawiyo rafaqadii dadka la socda ee maxaa ay rafiiqa ay yihiin inuu caawiyo في الbاب أxاadiiث kaثيiraة تqdمت kaxadiiثi والlah fي cawni الcabdi ma kana الcabd fي cawni أخيiه xadiidka iyo wixii la mid ah yaa ka mid ahoo way noo soo horomareen وxadiiثi kul macruufi صدقة وأشباههma وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عnه qاal baynama naxnu nasiru fي sفر mar anigu aan socdaal aan ahayn oo sfr ku jiro on soconnay إid jaءa رaجuل عlى raaxilaة lahu nin baa yimid hal gaadiidkiisa ahoo fuushan fajacala yasrifu basarahu yamiinan wa shimaala midig iyo bidixibyo daydaymoonaya ragibu indhaha ku warwareejinayo oo qof uu ka garto oo aanisto uu ka dhex raaraadinayo faqaala rasul lah sal l slm rasuulka allah wuxuu yidhi man kaana lahu fadlu dahrin falyacud bihi calaa man laa dahra lah qofkii gaadiid dheeraada leh ha siiyo qofkaa gaadiidka lahayn waman kaana lahu fadlu zaadin falyacud bihi calaa man laa zaada lah qofkii tahay dheeraada uu tahana hasiiyo qof aan tahay lahayn fadakara min asnaafi اlmaali maa dakara ma xoolaha anwaacdoodii wuxuu ka sheeg sheegay intii uu sheegay xataa ra'aynaa ilaa aan uga aragnay annahu laa xaqa liaxadin mina fi fadl yani fi ziyaada inaanu qofna wax xaqa aanu ku lahayn wixii dheeraada ee baahidiisa ka dheeraada qof waliba maalkiisa inta uuga baahan yahay keli uun uu ka xigo ilaanu uga malaynay marka xadiidkan waa soo maray oo shan boqol iyo lixdan iyo lix baan kusoo maray <coughs> marka wuxuu amrayaa rasuulku salى الlه عalيه وslam in dadka rufaqada ee socdalka kugula jira la caawiyo oo gaadiidka iyo sahayda iyo alaabta iyo waxyaalahaas lagu caawiyo alaabta wax lagu karsanayay iyo alaabta wax lagu xidhxidhanayay وعn jaaبiri radi الlه anhu عan rasuل illah sal ly sلم أnnahu araada an yغzو wuxuu doonay inuu duulo inuu doonay rasuulka ala sal sl faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa maashara almuhaajiriina walansaar jamaacadiinna muhaajiriinta iyo ansaarta ahow inna min ikhwaanikum walaalihim waxaa ka mida qowman niman baa ka mida waa fuqaraa almuhaajiriin ahlu safahiya weeyaane laysa lahum maalu walaa cashiira aan lahayn xoole iyo qaraabo toona falyadumma axadukum ilayhi midkiin ha isku soo daro oo ha soo qaato ha rafiiqsado alrajulayni labada nin aw halaata ama saddex famaa liaxadina midkaya ma aanu ku lahayn min dahrihi gaadiidkiisa ma aanu ku lahayn min dahrihi yaxmiluhu gaadiid qaada ma aanu ku lahayn ilaa cuqbatun ka cuqbati yani axadihim ilaa muxuu ahaay kaltan oo ama toogo oo kuwa kale ee isaga la socda toogadooda oo kalea mooyaane qof waliba marka qofkiiba isagii iyo intii rafaqada soo qaaday isku si ayay gaadiid ku isticmaalayeenoo ninkan kada maalig iyo wax dheeraada maanu ka kalahayn oo isaguna laba tooguu leeyahay kuwa kalena mid mid bay leeyahay ma ahayne isku mid bay ahaayeen qaala jaabir wuxuu radi radiallahu canhu fadamantu ilaya tnayni aw halaata labaan soo qaaday mise saddex baan soo qaaday maa mana aanan lahayn ilaa cuqba ilaa cuqbatun ka cuqbati axadihim min jamali ilaa toogo oo toogadooda oo kale ah midka toogadiisa oo kale ah mooyaane maana ku lahayn oo kayga wax kale rawaahu abu daawuud waana xadiid صaxiixa weeyaanoo صaxahu fi صaxiixi اjaamic الصغيir wacanhu radي allahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sal ه alay slam yatakhallafu fi lmasiir waa gadaal mari jiray rasuulka ala sal slam gadaal buu soo socon jiray fayusji daciif wuxuu soo tircin jiray soo daadahayn jiray qofka tabarta yar wayurdifu waa soo fangelin jiray qofka aan gaadiid lahayn wayadcuu lahum waana u duca jiray alla bari jiray rawahu abu daawuuda biisnaadin xasan waana saxiix xasan waa ka wen yahaye saxiix weeyaan saxaahu fi saxiix iljaamic marka alaabta ka dad ka dhacday soo qaadiyaa iyo qof gaadiid ka fadhiistay la soo kiciyaa iyo qof eh, muxuu ahaaye eh, lugeynayo oo gaadiid aan lahayn soo qaadi wax uun maarata danahooda daraaddi ayuu ugu daahi jiray oo gadaal buu ka soo socon jiray rawaahu abu daawuud bisnaadin xasan waana saxiix weeyaan oo saxaxu fi saxiix jaamic sagiir baabu maa yaquulu idaa rakiba daabatahu lisafar kolkuu gaadiidkiisa koro oo safar uu u koro waxa uu dhahayo qaala allahu tacaala wajcala lakum min alfulki walancaami maa tarkabuun alla wuxuu idin yeelo idin abuuray doonyaha iyo xoolahaba maa tarkabuuna waxaad kortaan ogaadi ka dhigataan litastawuu calaa duhuurihi dhabarkiisa inaad ka dulbaxdaan oo dhabarkiisa ku sugnaataan uma tadkuruu haddana aada xustaan nicmata rabbikum rabbigii nicmadiisa ida calayhi markaad dushiisa kortaan oo dusha kor uga baxdaan wa taquuluu aada dahdaan subxaana aladii sahara lanaa hada wama kuna lahu muqriniina wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun markaad qortaan aad nicmada alle uu idinku nicmeeyey gaadinkada uu idin cabiidiye inaad xusuusataan oo saad dhahdaan ayaan idinku samaynay baa la leeyahay gaadiid ah kuwa oo berigiiyo kuwa badda-aba wacan ibni cumara marka hadalkaas in la yidhahba alla jecelyahy subxaana wa tacala gaadiidka lagu yidhahho wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula lah sal l slam kaana ida istawaa calaa baciirihi khaarijan ilaa safar muxuu ahaan jiray markuu ku dul sugnaado muxuu ahay awrkiisa isagoo safarna u baxaaya kabara halaaثan saddex goor uu takbiirsan jiray allahu akbar allah buu dhihi jiray uma qaala markaasuu dhihi jiray subxaana aladii sakara lana hada wama kuna lahu muqriniina wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun yuu dhihi jiray subxaana aladii an tanziha aladii waxaa hufan midkii oo kan kada noo sakiray wamaa kuna lahu muqriniin yani muqiiqiin mana anaan ahaanin kuwa karayo ma anaan ahaaneen haddaan alla noo cabiidinin oo iyagaaba naga xoog badan geela iyo fardihii waxyaalahaas wa inaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun annaguna ragga xagga rabbiga ayaanu soo noqonayna <clears throat> ah. <clears throat> wa inaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun xagga rabbigaan usoo gadoomayna yani qiyaamaha ayaa la isxusuusinaya sidaas oo kalena alle subxaanahu wa tacaala suuratu yaasiin ayuu nicmadaas alle ku xusuusiyey oo uu sheegay alle subxaanahu wa tacaala inuu dadka ku qaaday wax ayna isagu ayna abuurin lalnaaha lahum faminhaa rakuubuhum min ayakul wa ullaylinay buu leeyahay annagaa u sakiray suuratu shuuraana isagana sida oo kale alla u xusuusiyey gaadiidku nicmada uu leeyahay oo muxuu ahay gaar ahaan midka badda ahoo markaas waa ka yidhi muxuu ahaaye ومن آية الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ اسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ويوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير إلى آخر الآيات marka nicmo gaadiidku nicmo weyn weeyaan gaar ahaan gaadiidka zamankan kada hadda casrigan kada joogay casriga ee aada u raaxada badan ee aada u dhaqsaha badan ee meeshii aada u socotay adigoo iska fadhiyo ama seexan bahaya ama wax cunaya ama wax aqrisanaya ama iska sheekaysanaya oo kursi un ku fadhiya durba ku geynaya taas oo kale marka nicmadaas oo kale in la ilaawo ma almadiina almunawara oo iyadi iyo makan rasuulka iyo sala lla alay slam asxaabtiisii iyo toddoba habeen ayay u dhexi jireen maalin dhawood waxaan ku tagnay afartan daqiiqa afartan daqiiqay dayuuraddu ku tagtaa markaas nicmooyinka sidaas oo kale ah waa in alla lagu xusuusto dadku waxay caado u leeyihiin kolkay waxyaalahaas oo kale ay arkaan kuwii sameeyey iyo waxyaalahaas un inay ammaanaan oo gaalada maxaa waxaa loo dhib yareeyey nimankan un sidaas ay isku shuqliyaan iyay uleeyihiin caado uleeyihiin ma aha inay allihii ay arrintantada ku ilhaamiyey ee baray ee ugu nicmeeyey inay ku xusuustaan oo isaga ugu shukriyaan oo dikrigan kada aqriyaan baa laga rabaa وعn iبn cmr radي allahu canهuma ana rasuula اllahi slى اlه alay slam kana ida اstawىa عlى baciirihi khaariجa ilى sfr wuxuu ahaa markuu ku kor sugnaado hashiisa isagoo soo safar u baxaaya kabara ثaلaaثan saddex goor buu takbiiran jiray ثuma qaala wuxuu dhihi jiray subxaana اladii sakra lana hada wma kuna lahu mqriniina وina ilىa rabbina lamunqalibuun allahuma ina nasأluka fii safarina hada اlbira wالtaqوى allo safarka yagankada waxaan ku weydiisanaynaa khayr iyo alla kacabsi aan ku weydiisanaynaa wa min alcamali maa tardaa camalkana waxaan kaa weydiisanaynaa waxaad raalli ka tahay allahuma hawin calaynaa safarana hada allow noo fuday safarka yagankada wadwi cannaa bucdah fogaanshihiisana naga soo duub oo noo soo gaabi masaafada allahuma anta asaaxibu fi safar allow adigaa nagula jira safarkan kada oo rafiiq noogu ah wاlkhaliifatu fi اlahl ciddiina adigaa naa'ib noogu ah noola sii jooga allahuma inii acuudu bika min wacfaa'i safar allow waxaan kaa magan gelayaa shiddada iyo dhibaatada safarkan kada wa ka'aabati اlmandar iyo aragti murug leh wa suu'i lmunqalab iyo gadoon xun oo fi lmaali wاlahli walwalad u sugan maalka iyo ciddii iyo iyo ubadkaba waidaa rajaca markuu soo noqdana qaala hunna hada intaasuu dhihi jiray wazaada wuxuuna ku dari jiray fiihina kuwa soo soo noqodka keliya isagu khaasa haayibuuna taayibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun rawahu muslim saasuu dhihi jiray ilaa uu ka soo galana taasuu ku celcelin jiray ku celcelin jiray mid dantada dambe in safarka la socda gaaraan u soo dhawaado taa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun caa'ibuuna waa soo noqonnay taa'ibuuna waa toobo keennay lirabbina caabiduuna lirabbina rabbigaiyo ayaanan mxuahay caabiduuna lirabbina rabbigay ku caabudayaanahay xaamiduun oo ku mahadnaqaya oo mahadinaya baa nahay saasuu dhihi jiray rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam rawaahu muslim waxaa jirta marka dayuuradaha qaarkood midda sacuudiga iyo tii soomaaliduna intayna burburin berihii dambe waaba bilowday iyadune in muxuu ahaayey uh, dayaarka ama shariid hore oo duuban oo la furay in mikrafoonka dadka laga maqashiiyo oo dikrigaas iyagu ay aqriyaan taasuna marka qofka kagama filla isagaa la rabaa qofka musaafirka uhu inuu akristo marka qofkii aan aqoonin aan xifdisanayn ama kitaab mxuaha fudud oo wuxuu heli karaa ay ku yaallaan ducooyinkaas ay ku yaallaane ha qaato oo ha aqristo haddii kale oona kitaabkaasna aanu haysanin ama carabiga ku qorantay iyo aanu aqooninna ha isku dayo inuu kuwaasoo kaga daba celiye iyaga un dhegaysigooda ayaanu ku daysanin macnaa muqriniina ay mutiiqiin ma annaan kari lahayn weeyaan waxa mufasiriintu ay sheegeen nin mulxid ahaa ayaa aayaddanteeda aqriyey oo markaasna wuxuuna ahaa nin eh, xoolaha fuulidooda iyo aada ugu fiican buu ahaayo markaasuu wuxuu yidhi ana haltiisuu saaraa markaasuu yidhi ana muqrinun haadii tantada anugu anaa awoodo oo xajisan karo oo anaa leelyaday oo muxuu ahay ma aha waxa laysaqri wax sidaasiya maaha intay la buubtay ay tuurtay oo madaxa u dhacay buu qoorta ka jab oo ku dhintay halkii walciyaadu billahi min mili haada <clears throat> wاlwacثaaءu bfatxi اlwaawi waiskaan اlcayn اlmuhmala wbihaaءi اlmuhallaثati wbilmadi wachaa wahiya shida wاlka'aabaةu bilmadi huwa tagayuru nafsi min xusni wanaxwihi nafta oo doorsoonta oo murug iyo naxrin iyo wax sidaasa daraaddeed wاlmunqalb اlmarjic waa soo noqodka wa can cabdillaahi bni sarjisa radia allahu canhu qaala kaana rasuulu lah sal ه alay slam idaa saafara markuu safraayo yatacawadu wuxuu ka cawdu bilaysan jiray min wacaa'i safar safarka dhibaatadiisa iyo wakaabati lmunqalab soo gadoonka murugtiisa walxawri bacda alkawr isagaa dabdin doone waxaa weeyaan hoos u dhac ee muxuu ahaayey sarrayn dabadeed marka yani xaaladiisu intay fiicneen dabadeed inuu hoos u dhaco xaaladiisu ay xumaato oo alintiqaal min muxuaha min alxusn ila asayi wa dacwati اlmadluum iyo qof la dulmiye qof aan dulmiya habaarki wa suuءi اlmandari fi اlأhli wاlmaal rawaahu muslim haakada huwa fi صaxiixi muslim alxawri bacda alkown saas ma ahayd marka alxawri bacda alkown oo ka dambe binuun ay tahay wakada rawaahu tirmidi wanasaa-i waqaala tirmidi wayurwa alkawr alxawr bacda alkawr bira'ina waa la wariyey wakilaahumaa lahu wajhun midkood walba macno saxiixuu leeyahay hadii la yidhaha alxawr bacda alkawr iyo alxawr bacda alkown qaala alculamaau macnaahu biاnnuuni wاra-i jamiican labaduba waxa weeyaan alrujuucu min alistiqaamati aw iziyaadati ila الnaqs in toosnaan iyo ziyaado dabadeed uu u noqdo naqsi iyo qalooc uu noqdo qaaluu wariwaayaة الraa'i maakuudaة min takwiir اlcimaama cimaamada marideeda wa huwa takwiirkaasuna lafuhaa wa jamcuhaa wa riwaayaة الnuun min alkwni masdaru kaana yakunu waa laga keenay ay wujida wاstaqr bacda اlistiqraar wa bacda wujuud fi xaalatin xasana inaan hoosu noqono weeyaan yani intikaas wa can caliy bni rabiicata qaal shahidtu caliya بن abi aalibin radia allahu canhu waxaan la joogay cali bna abi aalib oo radia allahu canhu utiya bidaabatin liyarkabahaa loo keenay gaadiid uu kora loo keenay falamaa wadaca rijlahu fi rikaab markuu rikaabka lugtiisa uu saaray buu qaala wuxuu yihi bismi illaah bismi illaah falama istawaa calaa dahriha markuu dhabarkeeda ku dul sugnaaday buu qaala wuxuu yihi alxamdu lilahi aladii sakara lana hada wma kuna lahu muqriniina wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun aayadduna subxaana subxaana aladii bay ahayd marka waa isku mid alxamdu lilahina waa la dhihi karaa subxaanana waa la dhihi karaa uma qaala markaasu wuxuu dhahay alxamdu lilah ثalaثa maraat uma qaal allahu akbar ثalaثa maraat uma qaal subxaanaka inii ظalmtu nafsii faغfir lii inahu laa ygfir dunuuba ilaa ant sidaasuu yidhi uma ضaxika cali waa qoslay radia allahu canhu faqiila markaasa wuxuuhi yaa amiira almu'miniina min ayi shayin daxigta maxaad ku qososhay qaala markaasu yuhi ra'ytu nabiya sal alla alay slam facala kamaa facaltu rasuulka allaan arkay sala alla alay slm isagoo sidanaan yeelay oo kale yeelay oo gaadiid inta loo keenay oo koray ayaa dikrigan kada aqriyey uma daxika haddana qoslay middan tada dambe kolkuu aqriyay oo ah subxaanaka inii dalamtu nafsii faغfir li inahu laa yafir dunuuba ila ant faqultu ya rasuula allah min ayi shayin daxigta qaala إن rabbaka subxaanahu yacjabu min cabdihi rabbigaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yaabaa min cabdihi addoonkiisa idaa qaala markuu yidhaaho rabbi iqfir lii denbii kolkaasuu ka yaaba yaclamu isagoo og annahu laa yakfiru dunuuba hayri yani allah wuxuu dhahay yaclamu wuxuu og yahay annahu laa yakfiru dunuuba ilaa laa yakfiru dunuuba hayri aniga waxaan ahayn oo dembi dhaafa inaanu jirin adoonkayga ogaaday buu yidhaahayo taasuu alla subxaanahu wa uga yaaba oo uu ugu farxaan oo ku jeclaysta addoonka rawaahu abu daawuud o tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa fii bacdi nusq nusakda qaarkood biyaalka qaarkood tirmidi waxaa ku sugnayd xasanun صaxiix wa hada lafdu abi daawuud waana xadiidku صaxiix weeyaano صaxaxahu sheikh اlalbani fi saxiix jaamic الصaغيir wa fii غayrihi baabu takbiiri اlmusaafiri idaa sacida haraaya wa shibhaha takbiirta uu takbiirto qofka musaafirkihi markuu dalcadahii iyo taagaga iyo wixii lamida togaga uu ka jeexayay iyo muxuu ahay malkooyinka iyo jiiraha iyo marka uu isku taago ee kor u baxayo inuu ku kor takbiirsado wa tasbiixuhu iyo subxaana laysigiisa idaa habata alawdiyata wanaxwaha togaga iyo wixii lamida meelaha munkhafidaatka duraandurtaa kolkuu kusii daadegayana inuu tasbiixsado waannahyi can اlmubaalagati birafci الsawt bitakbiiri wanaxwiha iyo reebda la iska reebay in lagu xeel dheeraado codka kor u qaadidiisa takbiirta iyo tasbiixa iyo wixii lamid aada loo dhawaado iska reebay can jaabirin radi allahu canhu qaal kunnaa idaa sacidnaa waxaan ahaan jiray markaan korro meel korayno kabarnaa waan takbiiran jiray waidaa nazalnaa markaan degaynana hoos u soo soconnana sabaxnaa waa tasbiixsan jiray rawahu lbukhaari sidii salaadii baad moodaa siduu wadaad la yidhaha maxamed alghazaali sa'a oo muxuaha habeen aan dhegaysanayay barnaamij uu idaaco ka sii deynayo yaa wuxuu leeyahay dikrigaas nebiga sal l iyo safarka ku saabsanaya isagoo ka hadlayay iyo wuxuu yidhi jeishkii dhammaa ee socdayba waxaad moodaa buu leeyahy inuu salaad ku jiro kolkii muxuaha salaada kolkii la toosayay iyo kolka hoos loo noqonaya iyo dikri iyo tasbiixiya baa lala yimaadaa tii oo kale u jeeshkiina la imanayaayo kolkuu buurka jeexayo kolkuu buurka daadagayo waa tasbiixi iyo takbiir iyo marka socodkiibaa marka isaguna cibaadadaas lagu dhex wadaa salaadii shabahda وعn ibn cmr radي allahu canهuma qaala kana الnabiyu sal ه alay slm wuxuu ahaan jiray nebigu sal اlه alay slm wajuyuushuhu iyo jeeshiyaalkiisuba idaa calow hanaaya marka ay kor uga baxaan mxuu ahaayey dalcadaha kabbaruu waa takbiiran jireen wa idaa habaطuu marka ay marka ay daaddegayaanna sabaxuu waa tasbiixsan jireen rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix abu daawuud baa wariyey xadiidka xadiid صaxiixa muxuu ahaa bu sanad saxiix ayuu ku wariyey buu leeyahy xadiidkan kada sheekh alalbani xafidahu اllah صaxiixa abi daawuudna صaxiix buu kaga dhigay daciifkana wuu ku soo arooriyey sababtuu daciifka ugu soo arooriyeyse waxa weeyaan ziyaado aakhirka uu kaga daray imaamu abi daawuud radi allahu tacaala canhu oo dhahaysa fawdicat asalaatu calaa dalika ziyaadadaas ayaa daciif ah iyo muxuu ahaaye iyo inta kale ka horeysa ee xadiidkan kada aan ku celiya hadalka xadiidkan abu daawuud markuu wariyey wuxuu ku daba xidhay xadiidkii ibnu cumar ee dheeraa ee ka hadlaayey adkaartii nebiga sal ly slam markuu safar uu aadayo raqamkiisa aynu marka dhawaynu soo marray sagaal boqol iyo toddobaatan iyo laba ahaa kaasuu ku daba xidhay alimaamu abu daawuud radi allahu ta anhu oo isku bixiyey oo ka dhigay hal xadiid oo eh, isku wada xidhan isagoo ah marka taasna waxa weeyaan xadiidka oo sidaas ihina eh, oo sidaa kaamil ahuna ma aanu saxiix ma aha eh, waxa weeyaan sida sawaabkihi waa sidantada alimaam الnawowi radi allahu tacaala canhu uu ka wariyey oo ah in intan tada dambe ee kana lah sal ly slm wajuyuushuhu ilaa akhirihi xadiis gaarkiisa ay tahay inta kalena oo ku joogta xaamidun lirabbina xaamiduuna ku joogtaana xadiis gaarkiisa ay tahay marka laakiin waxaa dhacday ibnu jurayj raximahullah magaciisu cabdilmelik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj baa la yidhaahee inuu xadiis xadiis dhexgeliyey oo marka sidaasna dhexgelintaas ay oo xadiidka ku daridiisu ay daa'if ku noqotay isaga oo marka intantada ziyaadaduhu iyadoo intantada ziyaadaduhu ay tahay xadiid mustaqil oo gaarkiisa ah marka sidaas weeye sida sawaabka ah laakiin shucayb alarnaa-uud iyo cabdilcaziiz rabaax iyo kuwayaalkaasu hadal uu ku tacniyey eh, alxaafid ibnu xajar fii amaali aladkaar nawowi uu ku tacniyey oo uu leeyahay mudraj weeye intan taruuyo waa xadiidku intaas sidaas daciif buu ku yahay oo alimaamu nawowi radi allahu canhu maanu ku baraarugin ayay ku kadsoomeenoo markaas halkan kada kitaabkan kada muxuu ahaye riyaadu saalixiinka tacliiqaadkooda ay saareen iyo halkan kada ku qoreen meeshana maxalkeedii ma aha qofka mxu aha xadiidku u qarsoomay ee inta mudrajkiiyo intii kale aan kala saarin ee hal xadiis kula soo arooriyey waa abu daawuda ma aha nawowi ma aha marka nawowi isaga mawquufkiisu saliim weeyaan oo labadii xadiid midkood walbaba gaarkiisa ayuu u soo arooriyey sidaasna waxa u sheegay oo hagaajiyey sheikhu lalbani markaas sheikhu lalbani xadiidkan kada marka abu daawuud ayuu saxiixana wuu ku sheegay daciifkana wuu ku sheegay oo saxiixana marka kolkuu ku sheegay wuxuu caddeeyey inuu xadiidku intiisa hore ay saxiix tahay in yaroo aakhirka uu kaga daro fawducat الsalaatu calaa dalika iyadoo ay daciif tahay yani xadiidka kadaba ayna ku jirin intan tada dambe wa kana rasul lah sal slm juushu idaa habatu idaa calow hanaaya wa idaa habatuu intaasuna xadiid gaar ahoo mustaqil ahoo saxiixa ay iyaduna tahay marka alimaamu nawowi radi allahu canhu xadiidka mid walbaba sida uu ahaa ayuu u wariyey marka wax maطcan ah ma uu leh alimaamu nawowi radi allahu canhu wa canhu radi allahu canhu qaala kana nebigu sal ly slm idaa qafala min alxaji aw alcumra wuxuu ahaan jiray nebigu sal ly slam markuu ka soo noqdo xaj ama cumra uu ka soo noqdo ama qazwba uu ka soo noqdo kulamaa awfaa calaa saniyatin aw fadfad kol markuu koro meel dalcaad ah ama meel eh, muxuahay murtafica ah markuu koraba kabara alaaan saddex goor buu takbiiran jiray uma qaala markaas wuxuu dhihi jiray laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun sadaqa allahu wacdah wanasra cabdah wahazama alaxzaaba waxdah taasuna marka iyaduna waa xadiid kale oo gaarkeeda ah weeyaan wa muttafaqun calayh wfii riwaayati lmuslim ida qafla min aljuyuushi aw isaraaya aw ilxaji aw ilcumra kanaa isku daray markuu kasoo noqdo jeeshashka ama guutooyinka ama xajka ama cumrada safarun yani kolkuu kasoo noqdo yuu sidaa dhihi jiray qowluhu awfaa ay irtafaca wa qowluhu fadfad huwa bifatxi lfaa'ayni baynahumaa daalun muhmala saakina wa aakhiruhu daalun ukra wa huwa algaliid almurtaficu min alardi meesha taagga ahee qarhada weyn ayaa la yidhaahaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula qaala ya rasuula allah inii uriidu safaran inii uriidu an usaafira fa awsinii anugu waxaan rabaa inaan safre ah ila dardaaran qaala markaasuu wuxuu yidhi calayka bitaqwa allah ogow taqwada alle iyo watakbiiri calaa kulli sharaf sharafkana meesha taagga ee murtafica la yidhaahaa inaad ku takbiirato meel kastoo taag aba falamaa walla rajulu markuu ninkii sii jeedsay uu sii noqda buu qaale wuxuu yidhi allahuma adwi lahu lbucd allow fogaanta usoo duub oo jidka yani masaafada usoo gaabi wahawin calayhi safar safarkan u dhib yare rawaahu rawaahu tirmidiy waqaala qaala xadiidun xasan waana sidaa u sheegay xadiidku waxaa weeyaan xasan weeyaan xasanahu sheikhu lalbani fi saxiix jaamic sagiir wa can abi musa alashcariy radi allahu canhu qaala kunaa maca الnabiy salى اlه alay slam fi safar rasuulka allaan safar kula jiray fakunaa idaa ashrafnaa calىa waadin hallalnaa wakabarnaa waاrtafacda aswaatuna waxaan ahaan jirnay markaan muxuu ahaaye ku soo foorarsanno tog oon dusha sare aan u baxno dushiisa sare aan soo taagno yaan maxaa laa ilaaha illa allah isan jiray oo takbiiran jiray oo codka kor aada ugu qaadi jiray fa qaala nebigu sal sl markaasu nebigu wuxuu yihi yaa ayuha annaas irbacuu calaa anfusikum yani naftiinna u dhimriya fainakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iba idinku uma yeeraysaan mise ma beryaysaan kuma eh, ku dhaga eh, dhaga culus iyo iyo ku maqantoona inahu macakum isagu idinla jira inahu samiicun qariib isagu waa idin maqlayaayo waa dhow yahay mutafaqun caleyh qowluhu irbacuu waxaa wey bifatxi lbaa'i muwaxada ay irfuquu anfusakum naftiinna u dhimriya marka qurbigaa la sheegaya alla uu dhow yahay waxa weeyaan waa qurbu makaana iyo cilmi iyo xaato weeyaane eh. ma aha muxuu ahaaye qurbigan kada qurbi makaani ah ma uu ahaa alla subxaanahu wa tacaala inuu khalqiisa dhex joogo oo weliba riwaayada qaarkoodba waxay dhahaysaa inahu aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilati ma aha marka marka masaafo ahaan ma aha baabu istixbaabi الducaaءi fi الsafar can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wali waslm halaaثu dacawaati mustajaabaat laa shaka fiihina saddex alla bari waa la aqbalaayo oo shaki kuma jiro dacwaة اlmadluum qofka la dulmiyey alla berigiisa wa dacwaة اlmusaafir qofka la beriyey qofka la dulmiyey habaarkiisa aan idhaha uu habaaraya qofkii dulmiyey wa dacwat lmusaafir wa dacwat lwaalidi calaa waladihi habaarka uu waalidku habaarayo ilmihiisa uu habaarayo sida aan kusoo maray qisadii jurayjiyo eh, rawaahu abu daawuud o tirmidi wa qaala xadiidun xasan walaysa fii riwaayati abi daawuud calaa waladihi kuma jirtee dacwat lwaalid keliya un bay ahayd xadiidkuna waxaa weeye waa xasan xasan ligayrihi weeyaan wa xasanahu alalbaniy fii saxiix aljamic sagiir wa silsilat alaxaadiid asaxiixa baabu maa yadcuu bihi idaa qaafa naasan aw gayrahum wuxuu qofku ku alla baryaya ku ducaysanayo hadduu dad ka baqo ama wax kale u ka baqo bahal iyo basas iyo waxyaala sidaas hadduu ka boqo can abi muusa alashcari radia allahu canhu ana rasul lah sal ly slam kaana idaa khaafa qowman qaal hadduu dad ka baqaayo la sheego inay kusoo duulayaan iyo wax sidaas hadduu ka baqaayo wuxuu dhihi jiray allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim allow adi ayaan dhuuntooda ku joojinayna alaan kaa horgeynaynaa yani oo isku kaa difaacayna kuu gabbanaynaa waxaanan kaa magangelaynaa sharkooda rawahu abu daawuud wanasaa-iy biisnaadin صaxiix wahuwa kamaa qaal xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxu sheikh اlalbani fi saxiix jaamic صغيir wasayaأti biraqm alf وتلتمiya sabca وعشhriin baabu ma yaqulu ida nazla manzila wuxuu dhahayo kolku meel dego can qawlata binti xakiimi radia allahu canha qaal waa arrinkan kadow kan soo socdaayo ducada safarka iyo waxunbaaba laga yaqyaqaanaay rukuubka iyo socdaalka iyo waxyaalahaase midkan kada waa mid aad iyo aadna muhim u ah oo qofka nabadgelyadiisa meesha uu yimaado inuu ku badbaado aad iyo aada muhim ugu aho qiimo weyn ugu fadhiya dadkuna aqoontiisu aynay aada ugu gaabantay aan filayo marka kolkii qofku beled ama uu soo galo ama meel baadiya habeenkii iyo uu kusoo ku soo dhaco uu seexanayo iyo ducadan kada waa inuu laazima ku ducaystaa waxay lahdaa samicad rasuul lah sala allahu alay wasalam baan maqlay yaquul isagoo oo leh man nazla manzilan qofkii meel dego uma qaala yidhaaha acuudu bikalimaati اllahi اtaamaati min shari ma khalq lam yadurahu shay-un xataa yartaxila min manzilihi dalik rahu muslim qofkii meel intuu dego meeshaas ama ha ahaato meeluu safar ku degay ama reebaadiha guurguuraya ama xaafad intuu ka soo guuray xaafad kale uu degay ama me guri cusub kiraystay ama guri cusub u dhistay qofkii marka meel dega kolleyba oo marka yidhaaha acuudu bikalimaat illaahi ta'ammaati min sharri maa khalaq sidaa yidhaaha wax dhibaato ah oo uu arkaya ma jiro ilaa meesha u ka guuro xersixir adag ayuu haystaa oo badbaadu helayaa inta uu meeshaa joogaba hutaal ha ahaato dukaan ha ahaato wax kasta ahaato rawaa muslim وعn iبn cmr radي allahu canهuma qaala kana rasul lah sl ly slm ida saafara faaqbala اleyl waxaan jiray kolku intuu safro uu habeenku soo galo qaala wuxuu dhihi jiray yaa ardu rabbii warabuki illaah dhulow rabbiga iyo rabbigaaguba waa alla acuudu billahi min sharik wa shari ma fiiki wa shari ma khuliqa fiik waxaan alle ka magan gelayaa sharkaaga iyo waxa kugu jira sharkiisa iyo waxa lagugu abuuray sharkiisa wa shari maa yadibu calayki waxa ku dul socda sharkiisa acuudu billahi min shari min shari asadin wa aswad alle waxaan ka magangelayaa libaax iyo aswad aswadkaas maskana waa la yidhaha goodka wixii bildhaan laheed shaksilana waa la yidhaahaa sidaasuna isaguna ku fasiri doonaa tabacan liabi sulaymaan alkhaaabi wa walxayati walcaqrab muxuaha dibqallooca iyo abeesada iyo dibqalooca wa min saakin albaled iyo wixii meeshantada degan oo shaytaanka iyo waxyaalahaasa ah. wa waalidin wamaa walada ku wax dhalay iyo wuxuu dhalayba rawahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidkan kada wariyey waana daciif xadiidkan kadu xadiidkana daciif weeye waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaha zubayr ibn اlwalid الshami lam yuwasiqhu غayr bni xibaan wاlأswad الshakصu waxa taag taagana joog galay baa shaksina la yidhaha qaala khaطaabiy abu sulayman aلkhaطaabi isagu wuxu uhi wasaakinu اlbeled huwa hm اljin اladina hm sukaanu اlأrض jinka dhulka degan weeyaan qaala wاlbaladu min alardi ma kana ma'wa اlxayawaan wix wax nooli meeshuu ku hoydo ayaa beled la yidhaahaa wain lam yakun fiihi bina'un walaa manaazil dhis iyo guryo iyana kuba ooline qaala wayaxtamilu ana almuraada bilwaalidi ibliisu wamaa walada ashayaaطiin inay sidaa yihiinna waa iska suuroobaysaa laakiin waxaaba fiican in cumuumkiisa lagu daayo wax wax dhalay iyo wuxuu dhalayba ilan waa makhluuqaadku waa wax wax dhalay ee waalidih iyo wax la dhalay un باب استحبال تعجيل المسافر الرجوع ilaa ahlihi idaa قضى حاجته inuu dhaqso u soo noqdo markuu danihiisii dhammaysto qofka musaafirka ihi ee sunnaynta la sunneeyey can abi hurayrata radi allahu canhu qaal asafaru qiطcatu min alcadaab safarku waa qayb cadaabka ka mida see buu ku yahay yamnacu axadakum طacaamahu wa sharaabahu midkiinbu wuxuu ka celinayaa cuntadiisii iyo sharaabkiisii iyo hurdadiisii iyo yani raaxadu awal qabi jira gurigiisa ku haysan jiray ma wada helaayo faidaa qadaa axadukum nahmatahu yani xaajatahu maqsuudkiisa hadduu ka dhammaysto midkiin min safarihi socdaalkiisa falyucajil ilaa ahlihi ciddiisa ha usoo degdego muxuaha dhibaatadaas yaaba isku sii dheeraynine cadaabka shabahdee hadhaqsaha usoo noqdo muttafaqun calayhi wa nahmatahu maqsuuda xadiidkana wuxuu u eg yahay xadiidkii dhahayey kolkuu muxuu ahaayey jawgu aada u kulul yahay iska qaboojiya salaada yani salaada duhurka dib u dhigo qaboojiya oo lianna shiddat alxar waxaa weye min fayxi jahannam kii buu u egyahayoo in laga gabbado jahannam wixii shabaha oo la iska ilaaliyo in loo soo baxo yuu amrayaa nebigu sal l slam kanna marka cadaab buu shabahaayo sababku ku shabahana waa ka sheegay marka waxaas cadaabka shabaha kolkii maqsuudkii laga lahaa lasoo dhammaystay inaan lagu sii dheeraanin oon isagii lagu sii jirine dhaqso loo soo noqdo ayuu nebigu sal ly slm u amraayaa baabu istixbaabi alquduumi calaa ahlihi nahaaran wa karaahatihi fi lleyli ligayri xaaja inuu qofku markuu imaanayo ahalkiisa maalinimo u yimaado iyo inuu habeennimo u yimaado xumideeda ilaa inay uun qarad uu jira mooyaane can jaabiri radi allahu canhu ana rasul lah sal slam qaal idaa ataala axadukum algayba midkiin markuu maqnaanshaha u dheereeyo oo socdaal fog uu ku muqan yahay falaa yatruqanna ahlahu leylan yaanu habeennimo u imaanin ciddiisa isagoon laga warhaynin oo haweenkii ayna waxba sii hagaajinin oo wa fii riwaayatin ana rasul lah sal lay slam nahaa an yatruqa arajulu ahlahu leylan wuxuu ah nahiyey rasuulka alla sala allahu alay wasalam inuu qofku habeennimo u yimaado ciddiisa mutafaqun caleyh sababkan wuu sheegay oo haweenaydii laga maqnaa hayse sii hagaajiso hayse sii diyaariso oo sii sharlaysato oo waa dhinku markuu yimaado wax mandarahoo xun yaena ishiisa ku dhicin weeyaan muttafaqun caleyh marka laakiin haddii la og yahay oo telefoon iyo intuu iska soo hordiro uu yidhaaho maalintaasaan imaya dayuuradaasaan la socdaa uu yidhaaho oo dayuuraddii marka habeennimo ay timaado taasoo kale iyo marka waxaa weeyaan iyadu kuma jirto oo le safarkii kolkaa waa zuuray la isaga nahiyey wacan anasin radi allahu canhu qaala kaana rasul lahi sal ly sl laa yatruqu ahlahu leylan ciddiisa habeenimo uma imaan jirin wa kaana ya'tiihim wuxuuna u imaan jiray qudwatan aroor aw cashiyatan ama galab muttafaqun calayhi waturuqu lmajii'u min alleyl imaatinka habeenkii la yimaado ayaa la yidhaahaa turuqna duruuqaas ee eh, daraqada laga keenay waa habeen socodka baabu ma yaquluhu ida rajaca waإida ra'aa بلدته kolkuu soo noqdo iyo kolkuu beledkiisii arko ama beled kale oo beledkiisiiba aan ahayn oo ama uu gelayo ama aanu gelaynin marka uu arko waxa uu dhahayo fiihi xadiiثu bni cumar aلsaadiq fii baabi takbiiri اmusaafir ida idaa saciida hanaaya waa kolkuu soo noqdo kii dhihi jiray taa'ibuna taa'ibuna sidaa dhihi jiray wa can anasin radi allahu canhu qaal aqbalnaa maca nabiy sal ly slm rasuulka alla ayaan la soo noqonnay xataa idaa kunnaa bidahiri lmadiina madiina dhabarkeeda yani daahirkeeda dhinaceeda markaan joognayn kusoo dhowaanay <clears throat> oo ay noo muuqanaysa buu qaale wuxuu yidhi taa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun riwaaya horan soo marrayna waa ti saajiduuna baa ku jirta min riwaayat ibni cumar laba riwaaya ibni cumar uu lahaa mid bay saajiduuna ku jirtay midna kuma jireen falam yazal yaqulu dalika xataa dakalna almadiina sidaa inuu ku celceliyo aanu ka zuulin ilaa madiina aan ka soo gallay rawaahu muslim baabu istixbaabi ibtidaa'i alqaadimi bilmasjid aladi bijiwaarihi wa salaatihi fiihi ragcatayn inuu ku bilaabo qofku markuu safarka ka yimaado oo xaafaddii uu yimaado masjidka xaafadda intuu ku bilaabo oo laba ragcadood ku tukado oo saaxiibadiisi markaa halkaa ku salsalaamo oo xataa carruurtiisii haddii ugu timaado iyo oo markaa ka dambo gurigiisii uu aado can kacb bni malik radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waalih wasalam kaana ida qadima min safarin qaala wuxuu ahaan jiray kolkuu safar ka yimaado bada-a bilmasjid masjidkuu ku bilaabi jiray farakaca fiihi ragcatayn laba ragcadood buu ku tukan jiray markaasuu halkaas nabi imaan jireenoo uu ku qaabili jiray muttafaqun calayh baabu taxriimi safari lmar'ati waxdaha xaaraameynta la xaaraameeyey haweeney inay keligeed socdaasho keligeed xataa dad kale hadduu la socdo laakiin maxram iyo zawj midna ayna la soconin kelidanimada unbay ka mid tahay can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sala allau alيyh wali wasalam laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir uma banaan haweeney allii qiyaama rumaysan tusaafiru inay socdaasho masiirata yowmin waleyla meel loo socon kari lahaa maalin iyo habeen loo socon kari lahaa ilaa maca dii maxramin calayha qof maxramna u saaxiibaho maxramkeeda mooyaan muttafaqun calayh wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma أنه سمع النبي صلى الله عليه ولي وسلم يquuل laa ykluوna رaجuل بامرأة nin yaanu la keliyaysanin haweeney ilaa wa macaha duu maxram ilaa qof maxramkeeda inuu socdo waa hal nin iyo hal hal naaga baa laga wadaa marka hadduu raggu badan yahay soo kolkaana kuma jiraan oo ayna riiba meesha ayna ku jirin walaa tusaafiru اlmarأة haweeneyna ma safarto ilaa maca dii maxram faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi kolkuu nabigu hadalkaa yidhi salى الlaه عalيه wali wslam yaa rasuula allah ina imra'atii kharajat xaaja haweenaydaydii waxay baxday iyadoo xajiyaysa xaj u baxday xajadii abuubakrin ahayd baa suurowdeen wa inii ktutibtu anigana waxaa laygu qoray fii qaswati kada o kada duulaanka ka iyo ka ah baa laygu qoray qaala markaasuu uhi inطaliq faxuja maca imra'atik waa kaa cafiyey marka jeyska raacitaankiisi bax oo haweenaydaada la xaji muttafaqun caleyh kitaabu alfadaa'il alfadaa'il waa jamcu fadiila waxaa weeyaan marka acmaasha fadaaisha leh yuu fadiilooyinkeeda uu ka hadhadli doonaayo xadiidka mxu ahay baabka kada uu sameeyey baabu fadli اlqur'an can abi umaamata radi allahu canhu qaala samictu rasul lah sl sl yaquul iqra'u lqur'an qur'aanka aqriya fainahu yaأti ywma alqiyaamati shafiican liasxaabihi rawahu muslim maalinta qiyaama buu imaan doona isagoo asxaabtiisa u shafeec qaaday asxaabtiisaasuna waa kuwe waa kuwa labadii shardi ee hadda ka hor aan soo maray ay ku kulmeen weeyaan oo aan ahayn labadii shardi oo ahayn ahayd cadamu اljafaa wa cadamu اlguluw cadamu اljafaa wa cadamu اlguluw jafahna waa qani waxaa laga wadaa inaanu ku camal falin gulugana waxaa laga wadaa inuu xagga kaga baxo oo wax meelo aanay aqbalaynin uu muxuu ahaayey itibaacan lihawaahu uu ugu ugu qaado oo ugu ugu dhaqmo rawahu muslim wa can الnawaas bni samcaana radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquul yu'taa ywma alqiyaamati bilqur'ani waahlihi aladiina kanuu yacmaluuna bihi kanuu yacmaluuna bihi yani cala lwajhi صaxiix baa laga wadaa marka kuwii ku camalfalayay cala lwajhi صaxiix labadii shardiba marka keenaya ee ku camalfali jiray fi dunya ku camalfali jiray baa la keenayaa tqdumuhu isagooy horkacayso suuratu lbaqarati wa ali cimraan labadaas suuradood tuxaajaani oo ka doodaya oo difaacaya can saaxibihima rawaahu muslim wacan cusmaan bni cafaan radi allahu canhu qaal qaala rasulu lah sal lay slam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama rawahu lbukhaariy dadkiina mu'miniinta u ka idinku khayr badanu waa qofka intuu qur'aan ka bartay haddana dadka bara oo qofkii qur-aanka marka qof bara intaba aayad kelibaan ha haatee aayaddaas inta la akriyayo ee qofkii ama dad kale uu sii baray ay aqriyayaanba isna ajrigiisa waa u socdaa siduu xadiid kale sidaa uu sheegay <clears throat> xadiidkan kada waxaa si aada ah u qabsaday oo ugu camal falay ninkii xadiidkan kada cuhmaan ibni cafaan ka wariyey oo la dhihi jiray abu cabdiraxmaan asulami magaciisuna waa cabdullahi ibn xabiib baa la dhihi jiray magaalada basraad intuu fadhiistay yuu afartan sannadood kuufaan u jeeda masjid yuu afartan sannadood dadka qur'aanka beri jiray oo xadiidkan kadu markaa uu warin jiro kolkuu xadiidkan wariyo wuxuu dhihi jiray xadiidkaasaa halkan ifadhiisiiyey yani majliska kadaan fadhiyan dadka qur-aanka ku berayo waxa ifadhiisiiyey xadiidkaasaa ifadhiisiiyey markaasuu ninkaasu wuxuu yeeli jiray markuu eh, ardaykiisii qur-aanka uu dhammeeyey xariif uu ku noqdo intuu muxuu ahaayey xafdatu takriij wax u eg intuu sameeyo oo cimaamad uu xidho oo hortiisa fadhiisiiyo yuu acdii jiray oo inuu alle ka cabsado oo qur-aanka ku camal falo oo eh, akrii jiray iyuu fadhi jiray oo wuxuu dhihi jiray yaa haada اtaqi اllah fainii laa aclamu axada afdala minka idaa camilta bima calimta markaasuu aayaddiina uu akrii jiray eh, anzalahu eh, bicilmi taasuu akrii jiray yani cilmigii alla uu qur'aanku wataayo cilmiga alle weeyaanoo qofkii marka isaga barto wax ka cilmi badani ma jiro hadduu garanayo yani fahmayo weeyaan wa can caaishaةa radi allahu anha qalat qala rasul lah sl lay slm alladii yaqra'u اlqur'aana wahuwa maahirun bih qofka qur'aanka aqriyaya isagoo xariif ku ah oo aan ka gafaynin maca asafarati اlkiraami اlbarara asafara waa jamcu safiir waa qofka mxuha rasuulka lasoo diray weeyaan alkiraama waa jamcu kariim albararana waa jamcu baar wuxuu la jiraa mxuha rususha alle kiraamta ahee baariinta buu la jiraa waladii yaqra'u lqur'aana ka qur'aanka aqriyaya wayatata'atacu fiihi oo kuna noqnoqonayo ku celcelinayo oo wa huwa caleyhi shaaqun uu dhibaayo oo mxuaha inuu jebiyo rabe welise aan jebinin lahu ajraani laba ajar buu leeyahay ajru qira'a wa ajru tacab ayuu leeyahay muttafaqun caleyh kaanaase marka isagoo kasii ajri badanoo ile marxalada isaguba waa soo maray wuuna dhaafay وعn أbي موسى الأشعري رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة qofka qur'aanka aqriya ee yaqaanaa ee muؤminka مثل الmؤmiن الذي يqرأ القرآن مثل الأترجة qofka muminka ah ee qur'aanka yaqaanaayo wuxuu lamid yahay faakiha udurujaan la yidhaaho taasu muxuaha fasilat lburtuqaal inay tahay bay ku sheegay sababu kagala mid yahay oo iyadu ahay tahay xaalkeedu riixuhaa tayibun wa طacmuhaa tayib carafteedu waa udgoon tahay dhadhankeeduna waa macaan yahay marka isaguna sidaasoo kale weeyaanoo daahirkiisa iyo baatinkiisuba waa fiican yihiin wa mathalu lmu'mini aladii laa yaqra'u alqur'aana mathalu tamra qofka mu'minka ee qur'aanka aan aqoonina wuxuu la mid yahay laakiin ku camalfalayo waxyaaluhu qur-aanku nahiyey iyo xaraamaha intuu ka yaqaano ka taga wuxuu la mid yahay timirtu la mid yahay laa riixa laha wطcamuhaa xul iyadu male caraf male muxuu ahaa laakiin dhadhankeeda macaan isaguna sida oo kale weeyaanoo daahirkiisii wanaag kama muuqdo oo qur-aan uu aqriyayo oo ku tahajudayo iyo laguma arkaayo laakiin kolkii hoos loo sii firiya baatilkiisii wanaagsan yahay wa mathalu lmunaafiqi aladii yaqra'u lqur'aan ka mathali rayxaana qofka munaafiq ah munaafiqana nifaaquulcamal baa laga wada ee qur-aanka yaqaana een ku camal falaynin wuxuu la mid yahay rayxaanada oo kale riixuhaa murun riixuhaa طayib wa طacmuhaa mur carafteedu waa fiican tahay daahirkeedu waa fiican yahay dhadhankeeduna waa kharaar yahay marka isaguna daahirkiisaa fiican oo kolka sida qur-aanka u aqriyay su wuxuu yahay la arkaba loo malaynaya inuu qof fiican yahay laakiin camalkiisa iyo baaطilkiisa markii loo dhabagalo yaa waxaa looga ogaanaya inuu nin xun yahay wamaثl الmunaafiq اladii laa yaqrأu الqur'an maثlu اxandara waa baasha qalfoon dameeraada ay yidhaahaan nooc u eg weeyaan oo sideeda oo kale dhulka ugu dagaagto oo midho noocaas oo kale oo eh, aada iyo aadna u qurmoon aada iyo aadna u khadhaadh leh eh, oo kululna weliba lahu eh, laysa lahu riix caraf ma leh wa طacmuhu mur dhadhankiisuna waa khadhaad yahay mutafaq caleyh marka abaaraha iyo bay carabta ay cuni jireeno muttafaqun caleyh wa can cumar bn الخaطaabi radi allahu canhu ana nabiy sal l slam qaal in allaha in allaha yarfacu hada hada lkitaaba in allaha yarfacu bihada اlkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin rawahu muslim alla subxaanahu wa tacaala kitaabkan kada qur'aanka weeyaane dadna saro ugu qaadaa oo dad ay ka hoseyn jireen buy ka kor maraan dadna hoos buu u dhigaayo dad ay ka korrayn jireen bay ka hoos maraan xadiidkan kada wuxuu cumar wariyey radi allahu canhu mar isagoo soo xajiyey yaa xaakimkii mdmakaad ayaa ka hor yimid oo cusfaan buu kaga hor yimid markaasuu weydiiyey wuxuu yihi yaad kaga timid maka oo naa'ibaad ka dhigatay markaasuu yidhi ibnu abza ibnu abza ayuu yahay markaas yidhi markaasu waa nin mawaalidayada ka mida ah markaasuu ma reer makaad baad nin aan iyaga ahayn oo dalad aan ahayn oo mawle aad kaga timid markaasu wuxu uhi amiir amiira almu'miniin innahu xaafidun likitaab illah caalimun bilfaraa'id jayid lqira'a marka mawsimkiina dadku waa isugu yimid o markaasa waxaan jeclaystay nin qaari ahoo sawd wanaagsan leh inay dadku qur-aanka ka dhagaystaan markaasu xadiidkankada uu marka uu wariyey isagoo ninkiina ugu bogay fahmigiisa alla subxaanahu wa tacaala kitaabkan dadna saro ugu dhigaa dadna hoos ugu dhigaa allahuma arfacna bilqur'aani walaa tadacna bih w can <clears throat> ibni cumara radi allahu canhuma can nabiy sal l slm qaal laa xasada ilaa fi tnatayn kamasha ma jirto ilaa laba arrimood mooyaane rajulu aataahu llahu lqur'aan qof uu alla qur'aanka siiyey wahuwa yaquumu bihi aanaa alleyli wa aanaa annahaar ku tukanaya saacadaha habeenkiiyo maalintiiba warajulu aataahu llahu maalan qofuu alle subxaanahu tacaala xoolo siiyo fahuwa yunfiquhu bixinaya anaa alleyl wa anaa annahaar muttafaqun calayh walaanaau saacaat xadiidkan kadana waa soo marray shan boqol iyo toddobaatan iyo laban kusoo maray wa can ilbaraa ibni caazibin radi allahu canhuma qaal kaana rajulun yaqra'u suurat alkahf nin baa suuratu lkahfi aqriyayey ninkaasuna waxaa weye usayd ibnu fudayl weeyaani wa cindahu farasun marbuutun bishatanayn waxaa agtiisana joogay faras oo ku xidhan muxuu ahaa laba xadhig xadhkaha fardaha lagu xidho ayaa muxuu ahaa midkiiba waxaa la yidhaahaa shatan ah. markaas faqashiyatu waxaa soo daboosho dul timid saxaabatun daruur yani wax daruur oo kale ah fa tadnu wax bilood inay hoostooda hoostooda soo dhawaato wajacala farasuhu yanfiru minhaa faraskiisina wuxuu bilaabay inuu ka dido oo boodboodo wiilkiisaana ag jiifay oo yaxya la yidhaaho markaasuu u soo baxay taamadiib ka soo baxay markaasu wuxuu arkay cabdallaayadoo kale aada moodo oo muxuu ahaayey madaxiisa dushiisa joogo oo iftiinana ay ka dhex baxayaan wax faanuusyo aada moodo ay ka dhex fidan yihiin markaas ayuu joojiyey qira'adii kolkuu kolkuu qira'ada bilaabana faraskii waa didmadii bay bilaabaysaa markuu qira'ada joojiyana waa tegaysaa markaasuu soo baxay markaasu waxaas arkay kolkaas qiradiibuu joojiyey way tagtay markaysuu arkayba kor aaday marka falamaa asbaxa markuu waa barisay baata nebiga sal ly slam nebigu yimid fadakara dalika lahu arrintaasuu sheegay faqaal markaasuu yihi tilka sakiinatu tanazalat lilqur'aan taasu waa sakiino oo qur'aanka usoo degtay qur-aanka dhegaysigiisa usoo degtay sakiinadaasna marka waa nooc malaa'igta ka mid a rawaahu muttafaqun calayhi weliba wuxuu yidhi maxaa haddaad aadan joojin lahayn ma ayna tagteen ilaa dadku ay soo baxaan oo wada arkaan oo mana ayna iska asturteen oo ma ayna ka qarsoonteen markaasuu yaa rasuul allahi yaxyaa agtayda jiifayoo ay farasku inu ku joogsada aan uga baqay ashaطanu waxaa weeyaan bifatxi bifatxi shiini اlmucjama waطaai اlmuhmala alxablu waxaa kaloo la yidhaahaa tiwalna waa la yidhaahaa عن ابن مسعوudi رضي الله عنه قال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من قرأ xرفا من الqرآن xرفa min kitaaب الله qofkii hal xرف oo kitaabka all ka mida أqriya falahu xasنة hal xasn uu leeyahay والxasنaةu بعشhرi أمثاaliha halkii xasanana toban laabkeed buu leeyahay oo hal xرف marka qofkii أqriyaayu wuxuu leeyahay toban xasn uu leeyahay laa أquل mana dhahayo kolkaan xرف leeyahay alflamim xarfun alflamim oo dhan baa xaraf ah kama wado walakin alifun xarfun walaamun xarfun wamimun xarf alflamim marka waa saddex xaraf xurufta marka xuruf hijaa'iya baa laga wadaa mooyaane xuruf almacaanidi lagama wado marka min iyo lam iyo kolkii la yidhaaho laba laba xaraf iyo bay noqonayaan marka kitaabka allahna subxaanahu wa tacaala kolkii xuruftaas sidaa loo kala tirtiriyo kumanyaal fara badan ayuu gaadhay mar aan muxuu bulaysh samarqandi uu tirinayo waxaan u malaynayaa inuu gaadhsiiyey haddayna kaba badnayn laba iyo labiiyo soddon kun miy ahayd labiiyo soddon kun ma kalimaadka ah mise xuruufta al kolley waa cadad aad iyo aad u fara badan cadadkaas markii lagu dhufto toban lagu dhufto aad bay usii fara badanaysaa hal khatma qofkii akriyaayo wax ajri aho alle una og yahay baa la siinaya rawahu tirmidiy wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix wa huwa kama qaala xadiidku xasan صaxiix weeyaano صaxaxahu اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصaغيir iyo sharxi طaxaawiya labadaba tacliiqeeda waa uu ku saxiixiyey wa can xadiidkan kadu markaa hadda soo socday waa xadiidkii kunka buuxinayay weeyaan wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasul lah sal ه alay slam ina aladii laysa fii jawfihi shayءu min alqur'an waxa weeyaan kalbayt اlkharib rawaahu tirmidiy wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix qofka aanu qalbigiisa uurkiisa aanu ku jirin wax qur'aanki aanu ku jirin qur'anka waxba ka aqoonin wuxuu la mid yahay guri kharaaw ah ayuu la mid yahay sidaasuu yidhi tirmidi ba xadidka wariya wuxuuna leeyahay xasanu صaxiix walaysa bxasani walaa صaxiix bal huwa xadiiثu ضaciif ضacafahu shaykh اlalbaniy fii ضaciifi sunani الtirmidi wa mishkaati اlmasaabiix sababka ku daciifana waxaa weeye waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaha qaabus ibn abi dubyaan layanahu alxaafidu fi الtaqrib وعn cabdاللahi بn cmr bn الcاaص رadي الله عanهma qاal عn النبي صل ل sلم qاal yuqaalu lisaaxibi اlqur'an iqra wاrtaqi waratil kamaa kunta turatilu fi dunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha qiyaamaha waxaa lagu dhahayaa qofka qur'aanka yaqaanay saaxibuulqur'aanka saaxibuulqur'aankuna marka waa qofkan soo marray ee qur'aanka mxua xaafidkana ku ah labadii sharteen soo sheegnayna wata weeyaane wacadamu lguluw wacadamu mxuu ahaa aljafa wato weeyaane waxaa lagu dhahayaa aqri qur'aanka oo kor darajaadka jannada kor oofano oo u qur-aanka sidii aad kolkaad adduunka joogtay u aqriyi jirtay tartiibkaad u aqriyi jirtay ugu arag darajadaadu waxay ku eg tahay aayadda ugu dambaysa qur-aanka ka taqaanay markaad aqrida eh inta ka horeyso taad sii marayso oo dhan darajaadkaaga weeyaan rawaahu ah, rawaahu abu daawuuda watirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana xadiid xadiidku sidaa uu sheegay waa صaxiix weeyaan صaxaxu الsheikh الأlbaniy fi صaxiix الjaamiع الصغيr wa silsilaة الxadiiثi الصaxiix waxaa kaloo isaguna qur'aanka aqrintiisa ku saabsan oo weliba musxafka oo laga aqriyo faa'iidaday leedahay sheegaya xadiid oo dhahaya man sarahu أن يحب الله ورسوله فليقرأ fi lmusxaf qofkii allihi rasuulkiisu inay jeclaadaan allihi rasuulkiisa uu jeclaado rabaayo ku farxi lahaayo qur'aanka musxafka ha ka aqriyo waxaana wariyey abu nucaym fi xilyat alawliyaa wa albayhaqi fi shucab aliimaan wabnu shaahayn wabnu cadiy can ibni mascuudin radi allahu anhu wasana waa saxiix saxiix aljamic sagiir iyo silsilat alxadiid saxiixa yuu labadaba ku sheegay weliba faa'iido kale oo ay leedahay qur-aanka oo musxafka laga aqriyaana waa jirtaa waa qalbi jilaac waa qalbi jilaac oo xadiid baa isaguna dhahaya qofkii muxuu ahaye haddaad rabto inuu qalbigaagu jilco waxaad yeeshaa muxuuaha qur-aankana musxafka ka aqri agoonkana madax u salaax oo cuntadaada muxuu ahaye gurigaaga usoo dun oo gurigaaga keen oo cuntadaada wax ka siiyo muxuu ahaye u ranow labada haddaad isku darto qalbigaa ku jilcaya yani marka qur-aanka musxafka oo laga aqriyo labadaa faa'iidaba waa ay leedahay korka laga aqriyaa iyo musxafka laga aqriyaaba kolleyba qur-aanka haddii khushuuc iyo alla kacabsi loo aqriyo ajri weyn buu leeyahay marka e, kolkii laga aqriyo musxafka laga aqriyana labadaa faa'iidood baa intaan ogahay si gaar ah axaadiida awasha xadiidkan kada marka xadiidka cabdullaahi bni cumar baa waxaan ka fahmaynaa darajooyinka qofka qaari qaari'ul aanka ah ee shuruudiina kulansaday darajooyinkiisu intay la eg tahay qur'aanka aayadihiisu waxa weeyaan waa lix kun iyo laba boqol iyo lixdan iyo soddon intaas weeyaan aayadaha qur qur'aanka marka intaasoo darajo ah intaasoo darajo ah qofkii qur-aanka oo dhan wada yaqaanay yuu helaya waxaana la sheegaa inay darajadaha jannada iyo aayadaha qur-aanku isku sargo-an yihiin marka waxaa kaloo iyaduna jirta sidaad u akriyi jirtay u akri baa la dhahaya sida u aqriyi jiray marka hadduu awal hore uu didin jirayna darajadii way kasoo soo gaabanayaan hadduuse tartiib u aqriyi jiray sidiibuu u akriyaya kolkuu socdona oo darajooyin badan buu goynayaa marka inta uu socdo baabu اlأmri bتacahudi الqur'ani wالtaxdiiri min tacriidihi liلnisyaan amarka la is-amray in qur'aanka laga warhayo oo la aqriyo oo aan la ilaawin iyo digniinta la isaga digay in halis looga dhigo in la ilaawo inta farha laga qaada yani si ay muxuu ay halis ugu noqdaba inuu ilaawo wa can abi muusa radi allahu canhu an الnabiy sal l slm qaal tacaahadu lqur'aana qur'aanka ka warhaya fahuwa aladii nafsu muxamedin biyadih lahuwa ashaddu tafallutan isagaa ka daran baxsiga min alibili geela fii cuquulihaa jirilxikeeda geel jirib xidhan oo meel lagaga tegay muxuuha haddii laga warhayo hadba loo dhuujiyana waa joogaya haddii kale faraha laga qaadana waa baxsanaya marka geelu siduu xakaha ula baxsado maxaa si ka daran yuu qur-aankuna uga baxsadaa qofka qaariga sadrigiisa haddii aanu ka warhaynin muttafaqun calayh وعn iبni cmr radي allahu canهuma ana rasul اlah sl ly slm qaal inamaa mahalu saaxibi اlqur'aan qofka qur'aanka yaqaanaas xaalkiisu wuxuu la mid yahay ka mahali اlibili almucaqala geela jilib xidhay xaalkiisuu la mid yahay in caahada calayha haddii uu ka warhaya amsakahaa waa waa haysanaya oo u joogaysa wain aطlaqaha hadduu furana dahabad waa tegaysaa muttafaqun calayh baabu istixbaabi taxsiini الsawti bاlqur'an wa طalb اlqira'ati min xasani الsawti wاlistimaaci laha qur'aanka in sawdka lagu qurxiyo iska doondoonidna de ma aha iyo iska yeelyeel ma aha sawdkiisa inuu si quruxsan sidii uun marka muxuu ahaye alla uu isaga u dheliya codkiisu uu yahay oo laakiin uu isku dayo inuu qurxiyo inuu qur'aanka ku aqriyo iyo qofkii cod quruxsan oo qur'aanka laga dalbado in eh, muxuu kuu kor aqri oo laga dhegaysto kaasna marka waxaa la mid a ah, ragga eh, qaari'inta ah mujawidiintii ah, aan ahayn kuwa ku mubaalagooda iyo aan ahayn oo cajalaadkoodii iyo inta la iibsado eh, la gashado rikoodyada la gashado oo lagu dhegaysto an abi hurayrata radi allahu anhu qala samictu rasul lah sal l slm yaquul maa adina allahu lishayin alla ma dhegaysto lishayin wax oo oh, wax ma dhegaysto maa adina intu u dhegaysto linabiyin xasani sawt nebi oo cod quruxsan yataqanaa bilqur'aan oo qur-aanka ku luuqaynaya yataqanaana marka maxaa laga wada ku heesaya oo sida heesta oo kale u ekaysiinaya maahe yajharu bihi taasaa fasiraysa qur-aanka ku dhawaaqaya nebi cod quruxsan oo qur-aanka ku dhawaaqayo oo aqriyayo la jahraayo siduu u dhegaysto wuxuu alle u dhegaystaa ma jiro muttafaqun caleyh dee marka la nebi cod quruxsanna waa sifa kaashifa weeyaane nebi kastaaba waa cod quruxsanaa waana weji quruxsanaa ambiyada alle calayhim salaatu wasalaam suuradooda iyo sawdkooduba waa quruxsanaa rasuulkeennana sala allau alayh waali wasalam waana ugu weji quruxsanaa waana ugu sawd quruxsanaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh mutafaqun calayhi macnaa adina allahu ay istamaca wa hada ishaaratun ila alridaa waalqabuul mxu ahaye raalli ahaanshiya qabuul buu ishaaraya marka raalli ahaanshiya qabuul buu ishaarayada uu leeyahay alimaamu nawowi haddii uu ka wado alla subxaanahu wa istimaac xaqiiqiya ma jiro meeshan tada ee wuxuun ka wadaa alla subxaanahu wa tacaala wuu ka raalli noqdaa qofkaasoo uu ka aqbalaa taasuu marka marfuud weeyaan marka laakiin haddii uu ka wado dhegaysigaa uu dhegaysanayaa iyo wuxuu laasimsanayaa inuu dhegaysiga marka alle uu sidaa u dhegaysanayo baa waxay keenaysaa inuu saaxiibkiisana alla ka raali noqonayo ka aqbalayo taasu saxiix weeyaan marka alla waa dhegaysanayaa kole hadduu sidaa u dhagaystana alla subxaanahu wa tacaala qofkii waanu ka raali noqday oo uu aqbalay camalkiisa وعn أbي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رsuل اه صل sلم qاaل لqd uuتiita مزmاra min مزاamiir آli dاوd متfq عaليه waxaa lagu siiyey abuu muusw sawd oo cod oo codadkii reer daawuud ka mid ah ayaa lagu siiyey daawuud salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh alla wuxuu u dhib yareeyey kitaabkay muxuuha lagu soo dejiye zabuur ahaayo waana cod quruxsanaa oo kolka uu eh, muxuaha wuxuu qur-aanka ku dhammayn jiray zabuur eh, uu ku dhammayn jiray inta faraskiisa loo heensaynayo wuu durba dhammayn jiray cod qureexiisana waxaa ka mid ahaa inay shimbiraha iyo xayawaanaadkiiyo kusoo ururi jireen oo shimbiruhuba waa ku la jiibin jiray alla subxaana wa tacaala iyo xataa buuraha waxay la tasbiixsan jireen yaa jibaalu awibi macahu waطayr waalanaa lahu lxadiid salawaatu ullahi wasalaamu alayh ambiyada alla alayhim salaatu wasalaam waxyaaluhu alla uu u sahlo waa oo aada iyo aada ugu dhib yareeyo waa waxyaala aanu kayrkii karaynin oo keyrka aanu alla subxaanahu watacaala aanu ku gaarsiinaynin ilaa mashaqo iyo waxyaalaha qaarkood mashaqo iyo dhib ay usii maraan iyo muddo dheeri inay ku qaadato mooyaane xaalka kalena aana uba suurogelaynin <coughs> ah. wa fii riwaayati lmuslimi ana rasul lah sl slm qaala lahu low ra'aytanii haddaad i arki lahayd wa ana astamicu liqiraa'atika albaarix anigoo dhegaysanaya aqrintaadii xalay xalay adigoo qur-aanka aqrinaya oon ku dhegaysanaya haddaad i arki lahayd yani waad farxi lahayd weyan markaasuu isaguna wuxuu yihi haddaan ogaan lahaa inaad i dhegaysanayso laxabartuhu laka taxbiiran yani lazayyantuhu laka tazyinan waan kuu qurxin lahaayo xodkaan sii qurxin lahaa marka rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu jeclaa qur'aanka dhegaysigiisa qayrku ka dhegaysana wuu jeclaa sina xadiidkii ibni mascuud kusoo maray oo abu muusana inta aad u cod quruxsan buu ka mid ahay iyo ibni mascuud iyo wuu dhegaysan jiray marka habeenkii kolkuu eh, abuu keligiina ma ahe ashcariyiintiba waa niman uu jeclaa nebigu sala allahu alayh wasalam oo akhlaaqiyaadkoodii xagga muwaasaadka anaan soo marray inuu nebigu sal slam ku ammaano uu yidhi fahum minii wa ana minhum cibaadadoodana marka waa jeclaayo waa dhegaysan jiray qur-aanka hortay habeenkay ku tahajudayaan iyo codkooda quruxsan iyobu ku raaxaysan jiray wa an abi an can ilbaraa bni caazib radi allahu canhuma qaala samictu nabiya sal lay slam qara'a fi lcishaa bitiini wazaytuun watiini wazaytuun isagoo cishaa ku aqriyay yaan maqlay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh